أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabka oh, qayimka oo magaciisa la yihaah صifaة salaaة الnabiyi slى اllah عalayh wasalam min aلtakbir ilى اtasliimi kaanaka taraaha casharka afar iyo soddonaad waxaanan noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilaة الshaykh cabdاlkariim xasan xoosh xafidahu اllahu tacala alxamdu lilah rab اlcaalamiin وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaynu ku soo jiray kitaabkii sifatu salaati الnabiy salى allahu alayh wasalam waxaynu joognay qaybta ku saabsan fawaa'idu muhimat fi الصalaati calى nabiyi اlأumma waxa uu sheikhu yihi raximah اllah wa ama xujatuhu lmushaaru ilayha falaa shay'a wuxuu sheikhu yidhi wa ama xujatuhu ninkuu soo sheegay mas'alada gariibkaa ku hadlay ee xadiidkana inkiray ayuu markaa sheikhu hadalkiisa sii waday oo moxamedu iscaafin la yidhaahdo annashaashiibiyu marka xujada uu sheegaya waxay tahay saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam waxay ahaayeen carab bay ahaayeen waana garanayeen luqada carbeed waa garanayeen marka aayadda uu ilaahay yidhi salluu calayhi wasallimuu tasliiman macnaha salaad looga jeedo waa garanayeen salliga nebiga lagu sallinaya siday tahay waxay ka garanayeen dalaalada lafdiga ay ka garanayeen marka maadaama ay garanayeen xaajo umay qabin nebiga sala allahu alay wasalam inay weydiiyaan saas aawadeed nebiga sala allahu alay wasalam may weydiin axaadiista saxiixa saa ku soo aroortayna wuu inkiray sheekhu wuxuu yidhi wa ama xujatuhu xujadiisa miyaa almushaaru ilayha la tilmaamay waa xujada ku saabsan salliga waa garanayeen mar hadday garanayeen nebiga sala allahu aleyh wasalam may weydiin falaa shay a waxba ma ahan yacni shay qawiya oo muctabara ma aha dalika liannahu min almacluumi cinda almuslimiin taasi waxay ahaatay oo ku dhacday liannahu min almacluumi cinda almuslimiin waxaa la ogsoon yahay ka mid ahaatay muslimiinta agtooda la og yahay ana anabiya sala allahu aleyh wasalama huwa almubayinu likalaami rabbi alcaalamiin in nebigu sala allahu aleyh wasalam uu yahay ka caddaynaya hadalka ilaahay kama qaala tacaala waanzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi ma nuzila ilayhim siduu ilaahayba uu yidhi wa anzalnaa ilayka adikraa waxaanu kugu soo dejinnay nebi moxamedow sala allahu aleyh wasalam dikriga oo qur'aankaa baanu kugu soo rognay waxaanu kugu soo dejinay litubayina linnaasi si aad dadka ugu caddayso daraaddeed maa nuzila ilayhim ka loo soo dejiyey si aad ugu caddayso markaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam isagaa qur'aanka bayaaminayey oo caddaynayay faqad bayana xaqiiqee waa caddeeyey sala allahu aleyh wasalama nebigu kayfiyata asalaati calayhi sida nebiga sala allahu alayh wasalam loogu sallinayaa siday tahay qaabka ay tahay nebigu waa caddeeyey sala allahu alay wasalam wa fiiha dikru laali kayfiyada nebiga loogu sallinayo sala allahu alayh wasalam ee nebigu caddeeyeyna waxaa ku jirtay qaraabada nebiga sala allahu alayh wasalam sheegista la sheegaayo oo iyagana lagu sallinaayo fa wajaba qabuulu dalika minhu waxaa waajiba in la aqbalo oo ninka uu sheikhu sheegay waxa uu yidhi ilaahay markuu amray salaadda nebiga lagu salinayo salluu calayhi wasallimuu tasliiman cid kale in nebiga lagu daro lagula salliyo qur'aanka ilaahay kuma sheegin mar haddaan axad kale oo lagu sallinaayo aan nebiga la jirkiisa qur'aanka lagu sheegin cid kale in lagu daro maaha laa zawjaad walaa aal midnaba yaan lagu darin midnaba yaan lagu darin markaas sheikhu wuxuu yidhi mar hadduu nebigu sala allahu alayh wasalam kayfiyada loogu sallinaayo uu caddeeyey aynay ku jirtay kayfiyadaas qaraabada nebiga sala allahu alayh wasalam musalliga lagu sallinaayo in la sheegaayo ay salaatulibraahiimiya ku sugnayd yacni saasi waa jirtay oo kayfiyada uu loogu sallinayo markuu nebigu caddeeyey qaraabadiisana waa sheegay fa wajaba waxaa waajibay qabuulu dalika minhu in laga aqbalo nebiga sala allahu aleyh wasalam oo laga qaato ayaa waajibtay liqowlihi tacaala wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuh waxaana u daliila hadalku ilaahay uu yidhi wamaa aataakum arasuulu wuxuu rasuulku idin siiyo fakhuduuhu qaata aayaddu waxay ku timi fayga ayay ku timi marka macnahan waxay u dhacaysaa ama macnuhu noqonayaa fayga iyo khaniimada wuxuu idinka siiya qaata wakadalika waxaa kaloo soo gelaya awaamirtu idin siiyana qaata calaa sabiili tabac bay u soo gelaysa wa qawlihi waxaa kaloo u deliila hadalkiisu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam fi alxadiidi asaxiixi almashhuuri xadiidkii saxiix ahaa ee caanka ahaa uu ku yidhi alaa inii uutiitu alqur'aana wa midlahu macahu waxaa laysiiyey baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam qur'aanka wa midlahu iyo mid qur'aanka weheliye ayaa laysiiyey macahu qur'aanka la jirkiis xadiiskana imaam axmed iyo abu daawuud iyo keyrkood baa soo saaray waana saxiix wa huwa mukharajun fii takhriiji waxaanuu yahay mid lagu takhriijiyey mishkaatu lmasaabiix kitaabka la yidhahdo takhriijkiisa marka wa milahu macahu waxaa loo jeedaa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo xadiidka nebiga xadiidkii nebiguna maadaama uu nebigu sala allahu aleyh wasalam sheegay inuu qur'aanka la mid yahay oo bimacnaa xagga waxyinimada kala mid yahay baa loo jeedaa waxaa waajiba in la qaato waayo rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxyi buu ku hadlayaa wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa walaysa shicrii maada yaquulu nashaashiibiyu wuxuu idhi jeclaan lahaayaa inaan garta buu sheikhu yidhi maada yaquulu nashaashiibiyu muxuu odhanayaa ninkaa nashaashiibi la yidhaahdaa waman qad yaktaru bibahraji kalaamih iyo cid ku kedsoomaysa hadalkiisa dhallalaalkiisa ku kedsoomaysa maxay odhanayaan fi man casaa an yunkira atashahuda fi asalaa mid waxa weeye dafiraya ataxiyaadka salaadda gudaheeda dafiraya o odhanaya ataxiyaad ma jiro ama muxuu ka odhanayaa fii man ankara cid inkirtay muxuu ka odhanayaa oo u diiday cala alxaa'idi gabadha caadada qabta tarka salaati salaadda inay dayso cidda ku inkirta oo tiidhi iyo salaadda maxaad isaga daynaysaa iyo wa sawmi sawmka inay iska dayso fii xaydiha markay caadadeeda ku sugan tahay ruuxa ku inkirayoo le salaadda inaad ka tagta iyo soonka inaad ka tagta ma aha muxuu ka odhanayaa bidacwa ana allaha tacaala lam yadkur itashahuda fi lqur'aan cidda qolyaha ku inkirta oo tidhaahdaa gabadhu hadday caado qabto salaadda iyo soonka inay iska daysa ma aha hadduu ruux yidhaahdo oo yidhahdo qur'aanka laguma sheegin inay salaadda iska dayso iyadoo axaadiista nebiga sala allahu alay wasalam lagu sheegay oo gabadhu dee marnaba aynay tukan karin iyadoo caado qabta oo aynay soomi karin iyadoo caado qabta haddana waxa weeye hadduu ruuxu yidhaahdo xadiidka nebiga qaadan maayo dee qur'aanka kuma sugna inay salaadda iska dayso xaaladda ay caadada ku sugan tahay marka dee ruuxay yidhaahda markaa salaaddii ha iska daynina tuko yacni sidaa ku yidhaahdaa muxuu ugu jawaabi lahaa markaa nashaashiibigaa hadda xadiidkaa diiday ee yidhi qur'aankuun baan markaa qaadanaya bidacwa ana allaha tacaala lam yadkur itashahuda fi lqur'aan yacni cidda sidaa inkirtay oo diidday oo ku inkirtay ama ku diidday sheegasho ay sheeganaysa daraaddeed inaanu ilaahay ku sheegin qur'aanka gudihiisa ataxiyaadsi inaanu ku sheegin wa innamaa dakara alqiyaama walrukuuca waalsujuuda faqad ee waxa uu sheegay oo qura ee qur'aanka ku sheegay istaagga salaadda la istaagayo iyo rukuucda la rukuucayo iyo sujuudda la sujuudayo keliya wa annahu tacaala lam yusqit fi lqur'aani asalaata wasawma can ilxaa'idi iyo sheegasho uu sheeganayo cidda sidaa u tidhaahda inaanu ilaahay ka ridin qur'aanka gudihiisa salaadda iyo soonka inaanu ka ridin gabadha caadada qabta cidda sidaa tidhaahdaa bal muxuu ugu jawaabi lahaa laa shaka in hadalka ciddaa sidaa tidhaahdaa inay baatil ku hadashay laakiin baatil inay ku hadashay waxaynu ku garannay axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasallam markaynu eegnay oo aynu aragnay hadalka uu sheegayaa inay tahay hadal khilaafsan xadiidka nebiga sala allahu aleyh wasalam yacni mid khilaafsan inuu yahay aynu ogaanay laakiin haddii axaadiista nebiga laga tago oo la yidhahdo qur-aan keliya la cuskanayaa dee waxa weeye xujo loogu jawaabayaa ma jirto falwaajibu calayha alqiyamu bidalika waa ciddii uu hadalkooda sheikhu fardinayey ama qadaraayey ayuu xikaayadii wadaa faalwaajibu calayha waxa ku waajibka ahi u yidhaahdaa gabadha waxaa ku waajiba alqiyaamu bidalika inay ku qunto madkuurka la soo sheego salaadda iyo soonka ah fahal yuwaafiquuna hada almunkira fii inkaarih miyay ku waafaqayaan oo ku raacayaan hada almunkira kaa dafiraya fii inkaarihi dafiraaddiisa miyay ku raacayaan am yunkiruuna calayhi dalika mise waa ku inkirayaan waxay odhanayaan diidistaad u diidayso inay salaadda iska dayso gabadha caadada qabto waad ku qaldan tahay labada iyomay odhanayaan fa in kaana alwala arrinku hadduu yahay ka hore oo inay ku waafaqayaan wadalika mima laa narjuuh kaasina waa waxaynaan filaynin oo rajaynayne faqad dalluu dalaalan baciida waxay lumeen lumitaan xaqa ka dheer wa kharajuu can jamaacati almuslimiin waxayna ka baxeen jamaacatu lmuslimiinka iyo sabiilmuminiinkai bay khilaafeen oo ummadda salafkeedii waxay ku ijmaacsanaayeen dee sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam in la qaataa inay waajib tahay waxay kaloo ku ijmacsanaayeen salaadda waxyaalaha mashruucee gudaheeda lagula imanayo in tashahudku ka mid yahay bacdi ka midna waxay qabeen inay rukni yahay tashahudka ama atixiyaadku waynu soo marnay marka waynu sii ishaarnay marka atixiyaadka dambe inuu rukni yahay laakiin khilaaf baa ku jira waase inoo soo socdaa insha allah atixiyaadka hore laftiisa khilaaf baa ku jira ma waajibba ah mise waa sunne khilaaf waa ku jira laakiin saxiixu wuxuu yahay inuu markaa waajib yahay atixiyaadka horena ka dambena inuu rukni yahay baa markaa saxiixu yahay marka almuhim in xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam la qaadanayo ummadda waa ku ijmacsanaayeen wa in kaana alaakhira hadduu yahay ra'yiga ama qowlkay ku jawaabayaan ra'yiga dambe faqad wufiquu waa la waafajiyey sidii saxnayd wa asaabuu waana asiibeen xaqii fama radduu bihi waxay ugu jawaabaan oo ku radiyaan cala almunkiri kaa inkiray oo yidhi tashahud in lagula yimaado salaadda gudaheeda ma aha kaa inkiray ama inkiray inay gabadha caadada qabtaa salaadda iyo soonka ay ka tegayso markay caadada qabto kaa inkiray waxay ku radiyeen oo ugu jawaabeen fawa radduna cala nashaashiibi waxaa innagana jawaab inoogu yahay aynu ku radinaynaa nashaashiibi dacwadiisaas ama sheegashadiisaas ayaynu ku radinayna haddii la yidhaahdo waxaa loogu radinaya waxay noqonaysaa un dee xadiidka nebiga sala allahu aleyh wasallam bay ku sugnaatay axaadiista nebiga caddaysay axaadiis saxiixa ku soo aroortay tanna waxaa la odhanayaa kayfiyada nebiga loogu sallinayo sala allahu alayh wasalam salaatulibraahimiya in lagu daraayo aalka in lagu salliyo qaraabada nebiga sala allahu aleyh wasalam waxay markaa ka mid tahay waxyaalaha ku soo aroray xadiista saxiixa ah marka iyadana waxaa waajiba ah in la aqbalo waqad bayannaa laka wajha dalik waana ku caddaynay buu sheikhu yidhi taa wejigeeda faxadaari ayuha almuslimu ka digtoonow buu sheikhu yidhi muslimow muslimkanow an tuxaawila fahma alqur'aani mustaqila can الsunnati an tuxaawila inaad isku daydo fahma alqur'aani qur'aanka inaad fahamto inaad isku daydo mustaqilan xaalaad marka waxa weeye ka madax bannaan tahay can isunnati sunnada fahamkeeda iyo sunnada ictimaadkeeda iyo cuskashadeeda aad ka madax bannaan tahay waanad sunnadii cuskanayn axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam waad tidhahdo qur'aankuun baan yani nigu qaadanaya qur'aankuun baan deliishanayaa yacni xadiidka nabiga sala allahu alay wasalam qaadan maayo aad tidhaahdo sidaa ka digtoonow oo iska ilaali fa innaka lan tastatiica daalika waayo adigu ma awoodi karaysid taas oo inaad qur'aanka fahmto fahmi saxiixa inaad fahamtaa ma kari kartid haddaanad sunnadii cuskanin oo sunnada qaadan oo sunnada markaa aanad eh, tafsiirkeeda iyo caddaynteeda iyo bayaankeeda aanad aqbalin oo qaadan walow kunta fi lugati siibawayhi zamanika abad noqotid yacni fi lugati xagga luqada gudaheeda siibaweyhi zamaanika yacni wakhtigaaga mid yacni siibaweyhigiisii oo kale aad noqotidbe bimacnaa siibaweyhi siduu ahaan jiray oo kale casrigaaga aad ka ahaatidbe oo mid luqada sidii siibaweyhi oo kale u yaqaana aabad noqotide inaad fahmi saxiixa qur'aanka fahamto adigaan sunnadii nebiga sala allahu aleyh wasallam ictimaadinoo cuskanin ma suuragal aha wahaaka almithaala amaamaka qaado tusaalaha yacni markaa hortaada ku sugan qaado fa ina annashaashiibiya haada waayo ninkaasi kaana min kibaari culamaa'i allugati fi alqarni alxaadir waxa uu ka mid ahaa min kibaari culamaa'i alluga culammada lugada taqaana kuwa ugu waaweyn buu ka mid ahaaday fi lqarni alxaadiri qarniga markaa la joogo wuxuu u jeedaa qarnigii afar iyo tobnaad fa anta taraahu qad dalla xiin iktara bicilmihi fi alluga waad aragtaa qad dalla inuu markaa habaabay oo fahamkii markaa aayadda macnihii looga jeeday inuu markaa e, ka qaldamay oo ka leexday ama ka lumay waad aragtaa xiina ikhtarra markuu ku kadsoomay bicilmihi aqoontiisa uu leeyahay markuu ku kadsoomay fi lugati luqada uu leeyahay walam yastacin aanu u kaalmaysan calaa fahmi alqur'aani qur'aanka fahamkuu fahmayo bisunnati sunnada aanu u kaalmaysan bal innahu ankaraha iska daa inuu u kaalmaystee waa inkiray markaa isagu sunnadii kamaa carafta sidaad garatay waalamhilatu calaa maa naquulu kahiiratun jiddan tusaalayaasha u tusaalayaashaa kaa aynu odhanayno tusaalaynayaa way fara badanto aad iyo aad bay u badan tahay laa yattasicu almaqaamu lidikriha laa yattasicu uma ballaadhanayo ma qaadayo almaqaamu meeshani ma qaadayso lidikriha sheegista la sheegayo wa fii maa sabaqa kifaayatun qadarkaas soo hormarayna waxaa ku sugan yacni filaanshaa ku sugan wax inoogu filan oo tusaale inoogu filan wallahu almuwafiqu ilaahay baana yacni ciddii uu doono waafajiya hidaayada iyo wanaagga iyo khayrka waafajiya wafaqana allahu jamiican lima yuxibuhu wayardaa calaa kulli xaal axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa waajiba in la qaato oo la aqbalo qur'aankiina in la raaca ma suuragal aha haddaan xadiidka nebiga sala allahu aleyh wasalam la qaadan oo la aqbalin waayo ilaahay baa amray in xadiidka nebiga sala allahu aleyh wasalam la raaco ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum kaw ilaahay soo dejiyena waxaa ka mid a xadiidka nebiga sala allahu aleyh wasalam oo waa waxyi wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa marka waxaa waajiba xadiidka nebiga in la raaco ilahayna wuxuu yidhi atiicu allaha wa atiicu arasuul ilaahay ateeca rasuulkiisana ateeca daacada rasuulka la ateecayo sunnadiisa in la aqbalaa soo gudagelaysa oo la raaco ayaa soo gudagelaysa ilaahay wuxuu amray in rasuulka sala allahu alay wasalam la raaco inagu waajibiyey shay kastoo laysku qabto in rasuulka xaakim laga dhigto falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima marka wax kastoo la isku qabto waayo rasuulka xaakim laga dhigtaa xadiidka nebiguna sala allahu aleyh wasalam wuxuu caddaynaya qur'aanka ayuu caddaynaya isaga ayaa mubayin ah wakhtiyada qaarkoodna ashyaada qaarkood aan qur'aanka si sariixa ugu xusnayn ayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam uu sii sheegaya sii caddaynaya waayo sunnada nebiga sala allahu alay wasalam waa sharci bayaani ah iyo sharci ibtidaa'iya labadaba bacdi baa waxay yidhaahdaan marka la yidhaahdo xadiidku wuxuu bayaaminayaa qur'aanka waxay yidhaahdaan garannay qur'aanka hadduu bayaaminayo shaygii asal ahaan qur'aanka loogu sheegay ee xadiidku sii caddeeyey waa qaadanaynaa laakiin qur'aanka wixii aan dikri loogu sheegin ee aan qur'aanka ku xusnayn oo lagu sheegin haddii sunnada lagu sheego qaadan mayna bay yidhahdeen waaya bayaan maaha taas laakiin waxa weeye warka noocaas waa mid qalad ah oo aan sax ahayn haddii aan mas'aladaa si gaara loogu sheegin si caama ah waxaa laynoogu sheegay rasuulka in la raaco sala allahu aleyh wasalam marka cumuumka laynoogu sheegay wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh ayuu soo gudagelayaa wax kastoou rasuulku la yimi sala allahu aleyh wasalam marka shay kastoou rasuulku la yimi waxaa waajiba in la qaato ama arrinkaay culammadu odhanayaan waa sharci bayaan iyo sharci ibtidaa iyo waxay u jeedaan litaqriib waa soo dhoweyn bay uga jeedaan ay arrinka fahamka u soo dhoweynayaan wa ilaa si caama ayaa laynoogu sheegay rasuulka raacitaankiisa waajibinta laynagu waajibinayo iyo wax kastow rasuulku la yimi inay waxyi tahay sheegista laynoo sheegayo iyo taacada rasuulka amarka layna amrayo yacni si caama laynoogu sheegay alfaa'idatu athaalitha sheekhu wuxuu yidhi faa'idada saddexaad oo ku saabsan fawaa'idda salliga nebiga sala allahu aleyh wasalam ku saabsan wa yara alqaari'u aydan annahu laysa fii shayin minha lafdu siyaada wuxuu arkayaa ka akhrinaya aydan ku noqonaya annahu laysa fii shayin minha inaynay ku sugnayn shay ka mid ah kayfiyaadkaa salaada ee salaatulibraahiimiya kayfiyaadkay leedahay mid ka mida inaynay ku jirin lafdu siyaadati erayga sayidnimo oo allahuma salli calaa sayidina muxammed yacnii lama odhan midnaba kuma sugna riwaayo riwaayaadkaa ka mida saxiixa ah lafdiga sayid iyadoo lagu daraayo walidalika ikhtalafa almutaakhiruuna fii mashruuciyati ziyaadatiha fi salawaati alibrahimiya sidaas daraaddeed bay isku khilaafeen almutaakhiruuna culimmada markaa dambe ee muta'akhiriinta ahi fii mashruuciyati ziyaadatiha kordhinta lagu kordhinayo lafdigaas siyaada mashruucnimadeeda ay sharci tahay ama ay mustaxab tahay bay isku khilaafeen fi salawaati alibrahimiya yacni yani markaa salaada ibraahimiyada la yidhaahdo ee nebi ibraahim lagu sheegay kama sallayta calaa ibraahim saasaa ibraahimiya loo yidhi salaatalibraahimiya ma lagu dari karaa mise laguma dari karo ma bannaantay mustaxabse ma tahay in lagu daro lafdiga sayid oo la yidhahdo sayidina muxammadin iyadoo la ogsoon yahay nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu sayid yahay khilaaf kuma sugna nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam inuu sayid yahay shaki kuma jiro culammaduna waa ku ijmaacsan yihiin muslimiintuna waa ku ijmaacsan yihiin muslimiintoo dhan baaba ku ijmaacsan in nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam sayid yahay axaadiista rasuulka sala allahu alay wasalam saxiixina waa ku soo aroortay sida xadiidka uu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam ana sayid waladi aadama walaa fakhra anigu waxaan ahay buu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam aadam wuxuu dhalay kii ugu mudnaaye sayidka u ahaa baan ahay saasaa nebigu yihi sala allahu alay wasalam marka mawdicu niqaashku ma aha nebigu sayid ma yahay mise ma aha shaki kuma sugna inuu sayid yahay laakiin mawdicu niqaashku waxa uu ku saabsan yahay salaadda nebiga lagu sallinayo ee macsuurka ah ee salaatulibraahimiya ah ee salaadda gudaheeda lagu sallinayo ziyaadada ma lagu daraya haddayna axaadiista ku soo aroorin mise laguma daraye siduu nebiguba uga reebay mawdica ayaa looga reebaya maxallu niqaashku waa kaa ah. jahalada qaarkood markay arkaan ama waxmagaratada qaarkood markay arkaan yacni khilaafka uu sheikhu soo naqlinayo oo kale waxaa laga yaabaa inay ismoodsiiyaan oo yidhaahdaan war waxaabay ka muransan yihiin nebi maxamed sayid ma yahay mise ma aha laakiin warka noocaasi waa wahmi baatilah ama waa jahli iyo qalad weeye laakiin yacni wuxuu khilaafku ku saabsan yahay oo keliya waxa weeyaan yacni salligii macsuurka ahaa ee lasoo soo nebiga laga soo wariyey marka la akrinaayo ziyaadada ma lagu daraya ma lagu ziyaadinaya mise intii nebigu uu dadka u laqimay unbaa la akhrinayaa ziyaado kale laguma darayo ee khilaafku kuma sugna nebi maxamed sala allahu alay slam sayid ma yahay mise ma ah shaki kuma sugna inuu sayid yahay ana sayidu waladi aadama walaa fakru nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam oo aadaankaba waynu ogsoon nahay alfaadda aadaanku waa ma'huur haddana iyadoo marka alfaadda aadaanka ay ma'huur yihiin nebi maxamedna aynu ognahay inuu sayid yahay wa ashhadu anna sayidana muxammadan miyaa la odhanayaa rasuulu oo sayidana miyaa lagu darayaa taswiidka ah. ya mise inta ma'suurkee la soo naqliyaa lagu kaaftoomayaa oo ashhadu anna muxamadan rasuulullah baa la odhanaya mise ziyaadada waa lagu darayaayo wa ashhadu anna sayidana muxammadan rasuulullah baa la odhanaya laa shaka in waxa weeye sidii nebigu sala allahu aleyh wasalam dadka u laqimay adaanka inaan ziyaado lagu darayn adaanka inaan markaa lagu darayn ziyaado oo aan la odhanayn wa ashhadu anna sayidana muxammadan rasuulullah inaan la odhanayn sida aan adaanka ziyaado loogu daraynin ayaan salliga nebigana sala allahu alayh wasalam ziyaado loogu daray waayo siday tani macsuur u taha tana macsuur u tahay mid walba nebiga sala allahu aleyh wasalam waa talqiin dadka uu laqimay oo baray adaankii maxaa sayid loogu kordhin waaye salligase maxaa loogu kordhinaya marka sidaan adaanka loogu darayno wa ashhadu anna sayidana muxammadan rasuulullah aan loo odhanaynin ee loogu kaaftoomayo sida nebiga looga soo naqliyey muslimiintuna khalafan can salafin isaga soo naqliyeen ay isaga soo rareen ereyga sayid aynay ku kordhin adaankii ayaan salliga nebigana sala allahu alayh wasalam loogu kordhinayn salaatu libraahimiya ee sida nebigu sala allahu alayh wasalam ummadda u laqimay ee uu baray ee axaadiista saxiixi ku soo aroortay loogu kaaftoomaya qadarkaa la akhrinayaa ziyaadana aan loogu kordhinayn sheekhu wuxuu yidhi walaa yatasicu almajaalu alaana linafsila alqawla fi dalika uma ballaarhanaya buu yidhi almajaalu yacni booskan iyo maqaamkani al'aana hadda uma ballaadhanayo oo ma qaadayo linafsila alqawla fii dalika si aynu u faslinno odhahdaynu arrinkaa ka hadlayno wa dikra man dahaba ilaa cadami mashruuciyatiha iyo wa dikra man iyo kii sheegista la sheegaayo hadalkaynu ka hadlaynaa uma ballaadhanayo dahaba ku tegey ilaa cadami mashruuciyatiha in ziyaadada in lagu daraa inaynay mashruuc ahayn yacni marka cidda sidaa ku tagtayna inaynu hadalkooda soo naqlino iyagana sheeg sheegno maqaamku inooguma filla itibaacan litacliimi nabiyi sala allahu aleyh wasalama alkaamili liummatih ku tagtay inaynay mashruuc ahayn ugu tagtay raacisay raacayso barista nebiga sala allahu aleyh wasalam raacayso aawadeed ugu tagtay tacliimtaasoo alkaamili tii dhammayska tirnayd ah liummatihi uu ummaddiisa nebigu sala allahu alayh wasalam baray xiina su'ila markii la weydiiyey can kayfiyati asalaati calayhi sala allahu alayh wasalam qaabka nebiga loogu sallinayo sala allahu alayh wasalam markii la weydiiyey oo fa ajaaba waa ku jawaabay nebigu sala allahu alayh wasalam aamiran xaaluu amraayo wuxuu ku jawaabay biqowlihi odhahdiisuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam quuluu waxaad tidhaahdaan allaahumma ilaahayow salli calaa muxammadin yacni ku salli muxamed korkiisa ku salli yacni ilaa akhir alxadiis laga gaadhayo walaakinii uriidu wuxuu sheikhu yidhi ha yeeshee waxaan doonayaa an anqula inaan u soo raro ila alquraa'i alkiraami kuwa wax akhriya sharafta leh hunaa halkan inaan ugu soo raro ayaan rabaa ra'ya alxaafid ibni xajarin alcasqalaaniyi yani marka xaafid ibni xajar alcasqalaani ra'yigiisa fii dalika mas'alada uu ka yidhi biictibaarihi yani tixgelintiisa loo tixgelinayo ama loo aqoonsanayo daraaddeed aan u soo raro axada kibaari culamaa'i ashaaficiyati aljaamiciina bayna alxadiisi waalfiqhi culammada waaweyne shaaficiyada mid ka mida ahaanshuhu yahay markaa iyadoo loo ictibaarinayo sidaa loo eegayo culammadaasoo aljaamiciina kulansatay oo kulmisay bayna alxadiisi xadiid iyo walfiqhi fiqhiba kulansatay oo fuqahana ahayd muxadisiinna ahayd faqad shaaca xaqiiqe waxa faafay ladaa muta'akhiri ashaaficiyati shaaficiyada markaa kuwooda dambe agtooda waxa faafay khilaafu haada atacliimi annabawiyi alkariimi baristan tan ah si weydaarsan oo khilaafsan ayaa faaftay tacliimtaasoo annabawiyi nebiga loo nisbeeyey alkariimi nebigii sharafta lahaa marka isagaa loo nisbeeyey si khilaafsan baa markaa faaftayoo muta'akhiriintooda qaarkood baa waxay yidhaahdeen erayga sayid waa lagu darayaa marka salaatulibraahiimiya nebiga lagu sallinaayo fa qaala alxaafidu wuxuu yidhi sheikhii muxadiska ahaa ee maxamed ibni muxammedin alkharaabiiliyu sheikhii markaa la odhan jiray magaca kharaabili la odhan jiray wa kaana wuxuu ahaa mulaaziman libni xajarin ibnu xajar mid laazimay buu ahaa oo ardaydii ibnu xajar buu ka mid ahaa waana ka horaan dhintay qaala raximahu llah gharaabiili wuxuu idhi ilaahay ha u naxariistee wa min khatihi naqaltu sheikhu wuxuu idhi khadkiisaanaan ka soo naqliyey qoraalkiisa iyo makhduudadiisaan ka soo naqliye kitaabka uu ka soo naqliyeyna waxa weeye waa maxfuudaati wuxuu ka mid yahay maktaba daahiriya makhduudaadka ku xafidan ayuu ka mid ahaaday wa su'ila waxa la weydiiyey buu yidhi ay ilxaafid ibnu xajarin xaafid ibnu xajar baa la weydiiyey buu u jeedaa amtaca allaahu bixayaati kharaabili baa ducaynaya oo shiikhiisu u ducaynaya amtaca allaahu ilaahay ha ku raaxeeyo bixayaatii noloshuu nool yahay ha noogu raaxeeye can sifati asalaati cala anabiyi sala allahu alayh wasalam fi salaati aw khaarija asalaa salliga markaa nebiga lagu sallinayo sala allahu alayh wasalam qaabkiisa ama sifadiisa fii salaati salaada gudaheeda lagu salinayo aw khaariji salaati ama salaada dabadeeda lagu sallinaayo nebiga sala allahu aleyh wasalam sifadeeda ayaan eh, la weydiiyey sheekha ibnu xajar sawaun qiila biwujuubiha aw nadbiyatiha waxaa isku mid a la yidhiyaa salliga nebiga lagu sallinaya sala allahu wasalam waa waajib ama waa sunna kii la doonaba ha la yidhaahdee eh, hal yushtaradu fiiha ma loo shartiyaa an yasifahu sala allahu aleyh wasalam bisiyaada inuu ka odhanayaa ku sifeeyo nebiga sala allahu alayh wasalam loo shartiyaa bisiyaadati sayidnimo ku sifeeyo oo sayidina moxamed uu yidhaahdo ka an yaquula maalan waa sida inuu yidhaahdo tusaale ahaan baynu tusaalaynaynaaye allaahumma ilaahayow salli ku salli calaa sayidina muxammadin sayidkayagii muxamed ahaa ku salli aw calaa sayidi alkhalqi khalqiga kii ugu mudnaayee sayidka u ahaa ku salli aw calaa sayidi waladi aadama ilaahw sayidi waladi aadam ku salli sidaa ma la odhanaya aw yuqtasaru mise waxaa lagu koobsanayaa oo lagu gaabsanayaa calaa qawlihi qaa'ilku hadalku odhanaayo allaahumma ilaahayow salli calaa muxammadin ku salli nebi muxamed sala allahu alayh wasalam wa ayuhumaa afdalu labada iyomaa fadli badan alityaanu bisiyaadati in lala yimaado lafdiga sayidnimada in lagula yimaado salliga ibraahimiyada ee nebiga lagu sallinayo likowniha ahaanshaheeday ahaatay daraaddeed sifatan haabitatan lahu sala allahu alayh wasalam sife nebiga u sugan sayidnimadu ay ahaatay aw cadamu lityaani bihi mise sida fadliga badani waa inaan lala iman lafdigaa sayidka oo aan lagu darin licadami wuruudi dalika fi alaahaari inaynay aahaartii axaadiista ku soo aroorin daraaddeed ayaan loola imanaynoo saasaa fadli badan labada waa iyama fa ajaaba wuxuu ku jawaabay yacni xaafid ibnu xajar alcasqalaani radia allaahu canhu ilahay raalliha ka noqde nacam haa itibaacu alalfaadi alma'suurati arjaxu alfaadda la soo naqliyey ee ma'suurka ah ee nebiga sala allahu alayh wasalam laga soo raray in la raaco ayaa ka raajaxsan oo ka miisaan leh alfaad markaa aan la soo naqlinin oo lasoo rarin in lala yimaado walaa yuqaalu lama odhanayo buu ibnu xajar yidhi lacallahu taraka dalika tawaaducan minhu sala allahu alayh wasalam waxaa laga yaabaa in nebigu sala allahu alayh wasalam uga tegey daalika kaas inuu uga tego isaga daayaa laga yaabaa tawaaducan minhu sala allahu alayh wasalam isdhuldhig uu nebigu isdhuldhigayo aawadeed inuu uga tegay tawaaducaasoo minhu sala allahu alayh wasalam xaggiisa ka xasilay oo ka ahaaday kamaa lam yakun sidaynay ahayn yaquulu mid yidhaahda cinda dikrihi sala allahu alayh wasalam marka sheegistiisa uu nebigu sala allahu alayh wasalam sheegayo magiciisa sala allahu alayhi wasalam sala allahu alayh wasalam mid mar uu magiciisa sheegaayo yacni mid markaa yidhaahda nebigu ma ahayn sala allahu alayh wasalam wa ummatuhu manduubatun ummaddiisana waa mid loo sunneeyey ilaa an taquula daalika kullamaa dukira inay sidaas tidhaahdo mar kastoo nebiga la xuso ama la sheego macnaa wuxuu tilmaamayaa alfaadda ma'suurka ah ee axaadiista ah ee soo aroortay in la qaato iyada la raacaa waxay ka fiican tahay alfaad kale in lala yimaado erayo kale la raaco oo itibaaca ayaa ka fiican yani siduu sheikhuba marka dambe sheegi doono alitibaacu khayru min alibtidaac yani itibaaca ayaa markaa ka fiican yacni bidcaysiga lamana odhanaayo buu sheikhu yidhi waxaa laga yaabaa lafdiga yacni sayid inuu salliga nebigu ku daro sala allahu alayh wasalam tawaaduc buu uga tegey lama odhanayo isdhuldhig buu uga tegey siduu nebiguba sala allahu alayh wasalam mar kasta uu magiciisa sheego aanu markaa naftiisa ugu sallin jirin xaalad kasta oo ummaddiisana haddana loo sunaynaayo inay mar kastoo nebiga la sheego lagu salliyo marka lama odhanaayo sidaasoo kaley tanna inoo tahayoo iyadoo nebigu aanu sayid ku darin ayaynu inagu ku darayna markaa shubha iman kartuu sheikhu ka jawaabaya xaafid ibnu xajar alcasqalaani liannaa naquulu wuxuu sheikhu yidhi waayo annagu waxaan odhanaynaa low kaana daalika raajixan hadday markaa kaasi uu ahaan lahaa mid raajixah in lafdiga sayid salliga nebiga lagu daro sala allahu alayh wasalam la jaa'a can alsaxaabati uma can altaabiciina waa ka iman lahayd lafdigaa sayid iyagoo ku daray asxaabtii rasuulka sala allahu alayh wasalam bay ka soo aroori lahayd waayo khayr kastaba waa u dheerayn jireen markaa saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam baa ku dari lahaa hadday mashruuc tahay in lagu daro uma can itaabiciina saxaabada dabadoodna taabiciintii baa ku dari lahaa oo iyaguna u idaafayn lahaa lafdiga sayid ku dari lahaa walam naqif ma nutaalacan fii shayin min alaahaari kuma nutaalacan can axadin min alsaxaabati kama nutaalacan cid saxaabada ka mid a aanu ka daalacnay ma jirto aanu ka aragnay lafdiga sayid in lagu daray wala taabiciina lahu taabiciintii saxaabada raacday sida quman u raacdayna iyagana axad ka mida kamaanu arag inay ku dareen lafdiga sayid oo qaala daalika sidaa inuu yidhi yacni kumaanu daalacan marka wax aasaarta ka mida saxaabadii iyo taabiciinta laga soo naqliyey inuu sidaa yidhi kumaanu daalacan maca kasrati ma kii badnaanshihiis iyadoo lala qabo warada canhum xaggooda ka soo arooro min dalika kaas ka mida salliga ka mida yani salliga iyadoo wax badan laga soo naqliyey haddana marka iyagoo iyagu ku daraya lama arag oo maanu arag buu sheekhu yidhi wa hada alimaamu shaaficiyu kanoo imaamkii shaafici ah acla allahu darajatahu ilaahay ha korraysiiyo derajadiisii wa huwa min akhar innaasi wuxuu ka mid ahaaday dadka kuwa ugu badan tacdiiman lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam weynayn nebiga la weyninayo sala allahu aleyh wasalam qaala fii khudbati kitaabih wuxuu ku yidhi buu yidhi xaafid ibnu xajar kitaabkiisa khudbaddiisa wuxuu ku yidhi aladii kitaabkaasoo huwa cumdatu ahli madhabih ahlu madhabkiisa cumdo u ah wuxuu ku yidhi waa umka ayuu u jeedaaye almabsuud ama alum ayaa la yidhaahdaa allaahumma salli calaa muxamed ilaa aakhiri ma addaahu ilayhi ijtihaaduh oo calaa sayidina muxamedin imaamu shaafici ma odhan ee wuxuu yidhi salli calaa muxammadin buu yidhi allaahumma salli calaa muxammadin ilaa aakhiri ma addaahu ilayhi ijtihaaduh yacni laga gaadho ilaa inta shiikha markaa ijtihaadkiisu gaadhsiiyey oo ijtihaad ahaan uu markaa ugu tegey wa qawluh waxa uu ijtihaadkiisa ugu tegeyna waa in lagu daro kulamaa dakarahu aldaakiruuna wa kulamaa gafala can dikrihi alghaafiluun oo imaamu shaafici raximah wuxuu yidhi salliga marka la sallinayo inta kale markuu sheegay wuxuu idhi siyaadadaa waa in lagu daraa kullamaa dakarahu daakiruun yacni ilaahay nebi moxamed sala allahu alay waslam ha ku salliyo mar kastay xusaan kuwa xusaa ama sheegaan kuwa sheegaa ilahay nebi moxamed sala allahu alay slam ha ku salliyo wa kullamaa gafala can dikri alghaafiluun iyo mar kastay ka mooganaadaan oo ka haafil noqdaan yacni xuskiisa iyo sheegistiisa kuwa ka mooganaaday oo ka haafil noqdaa markastay ka haafil noqdaanna ilahay ha ku salliyo nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam marka ziyaadada sheikhu waxa uu yidhi marka ijtihaadkiisa ayay geyeysiiyey oo ijtihaad ahaan buu ugu tegay miduu naqli taa ku helay ma aha wa kaannahu istanbada daalika waxaanad mooddaa buu yidhi sheikhu inuu ka istimbaaday yacni markaa sidaa uu odhanaayo kullamaa dakarahu daakiruuna wa kullamaa gafala can dikri alghaafiluun min alxadiisi asaxiixi xadiidkii saxiix ahaa aladii fiihi kaasoo uu ku sugnaa subxaana allahi wabixamdii cadada khalqihi waridaa nafsihi wazinata carshii wamidaada kalimaati yani xadiikaasuu sheegaya marka xadiidkaa inuu ka istimbaadaad moodaa buuri faqad habata xaqiiqee waxaa sugnaaday annahu sala allahu alayh wasalam nebigu qaala uu ku yidhi liummi lmu'miniin umm lmu'miniin uu ku yidhi waa juwayriye wuxuu ku yidhi walxaal qad ra'aaha uu arkay qad agtarat iyadoo farabadisay atasbiixa waxaan idhi adiga dabada kelimaatin kelimaad baan idhi low wusinat haddii loo miisaami lahaa bima qulti wixii aad tidhi haddii loo miisaami lahaa la wasanathunna way la miisaan noqon lahayd ama waa ka miisaan badan lahayd fadakara dalika waa sheegay nebigu sala allahu alay slam taasoo subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqih warudaa nafsi wazinata carshi wamidaada kalimaatih sidaasuu markaa nebigu sheegay wa kaana sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yucjibuhu miduu cajabiye ayuu ahaa oo wanaajista aljawaamicu min adducaa kuwa wax kulmiya oo ducooyinka ka mid ah ducooyinka wax kulmiyee jawaamicda ah ayuu nebigu sala allahu alay wasalam jeclaysan jiray oo cajabin jiray marka hadda wuxuu sheikhu ka cuskanayaa uun alimaamu shaafici raximahu llah allaahuma salli calaa sayidina muxammadin ma odhan oo kitaabkii al um oo cumdatu ahli lmadhab ah waxa uu ku nasgareeyey kayfiyada uu nebiga ugu salliyey inaanu sayid ku darin intaasuu hadda markaa sheikhu u keenay hadalka sheikha tanna waxa weeye ijtihaadaan buu sheikhu ugu tegey buu yidhiyo ziyaadadaas waxaana dhici karta xadiidka inuu ka istinbaaday laakiin hadda inuu raacay iyo in kale masalada inuu kula socdiyo in kale taas iyadaa ma bacdhabin waqad caqada alqaadi ciyaad wuxuu markaa guntay qaadigii markaa ciyaad la odhan jiray maalikiga ahaa baaban baab ayuu markaa u caqdiyey oo u guntay fii sifati asalaati cala anabiy sala allahu alay wasalam salliga lagu sallinaayo sifadiisa cala anabiy sala allahu alay wasalam nebiga lagu sallinayo fii kitaabi ashifaa kitaabkiisa ashifaa la yidhaahdo ayuu baab u guntay oo kaga hadlay ashifaa bixuquuqi almustafa baa la yidhahdaa kitaabka wa naqala fiihi wuxuu ku soo raray aahaaran marfuucatan can jamaacatin min alsaxaabati waataabiciin aathaar yani waxa weeye oo can jamaacatin jamaaca laga soo naqliyey koox saxaabada iyo taabiciinta ka mid ah laysa fii shayin minha shay ka mida aynay ku sugnayn can axadin min asaxaabati axad saxaabada ka mid ah ayna ka sugnayn wagayrihim iyo kayrkoodba lafdu sayidina erayga sayidina ayna ku sugnayn bimacnaa aahaarta marfuucu sheekhu raaciyey laakiin wuxuu u jeedaa marka aahaar mawquufa buu u jeedaa kaanahu leeyahay markaa saxaabiba saxaabada loo rafciyey laakiin wuxuu ujeedaa waa mawquufay ku tahay oo kale oo rafciga hadda markaisagaa kii yani markaa ilaaqnaa loogama jeedo ee waxaa loo jeedaa rufica ila saxaabiyi yani iyaday saxaabiga mawquuf ku tahay macnaha saasoo kale ayuu uga jeedaa waxaana ku tusinaysaa aahaarta uu soo aroorinayo wax marfuuci markaisaga xoo kuma jiraan oo uu ka soo naqliyey minha waxaa ka mid a ah xadiisu caliyin xadiiska cali ee mawquufka ah annahu kaana yucallimuhum inuu ahaa cali mid bara kayfiyata asalaati cala nabiy sala allahu alay wasalam salliga lagu sallinaayo nebiga sala allahu alay slam qaabkiisa ayuu bari jiray fa yaquulu wuxuu odhan jiray allaahumma ilaahayow daaxiya almadxuwaati kii fidiyey waxyaalaha fidsan kii fidiyeyow wa baari almasmuukaati kii abuuray waxyaalaha markaa la kor yeele la sarraysiiyeyna ka abuurayow yani samkigu waa rafciga masmuukna waxaa looga jeeda bimacnaa marfuuc ijcal sawaabiqa salawaatika ونوامي بركاتك وزائد تحيتك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق اجعل كيال سوابق صلواتك صلاadahaaga ama salliyadaada kuwooda fadliga badan ama fadliga leh wa nawaamiya barakaatika iyo barakooyinkaaga kuwooda ziyaadada leh wa zaa'ida taxiyatika iyo taxiyadaada ta dheeraadka leh calى muxamadi cabdika warasuulik sheekhu wuxuu soo naqliyey sawaabiqa salawaatika laakiin kitaabka ashifaa fii xuquuqi lmustafa waxay ugu taallaa ijcal sharaa'ifa salawaatika xaafid ibnu xajar laftiisu fatxulbaariga wuxuu u soo naqlinayaa markuu ka soo naqliyo shifaaga isaguna saasuu usoo naqlinaya sharaa'ifa ayuu usoo naqlinaya laakiin calaa kulli xaal sabqiga hadda waxaa looga jeedaa sabqu fadiila xaggii fadliga ayaa markaa laga tilmaamaya marka calaa hada waxay noqonaysaa bimacnan wa nawaamiya barakaatika namaagu waa ziyaadada weeye marka waxaa laga tilmaamayaa barakooyinkaaga zaa'idka ah ee dheeraadka ah wa zaa'ida taxiyatika shifaaga waxay ugu taallaa wa ra'fata taxiyatika xaafid ibnu xajar casqalaanina fatxulbaariga saas u soo naqriyey wa ra'fata taxiyatika taana waxay noqonaysaa in la yidhaahdo salaamtaada naxariisteeda waxaad ka yeeshaa calaa muxammadin cabdika wa nebi moxamed sala allahu alay slam korkiisa ka yeel cabdika wa rasuulika addoonkaagii muxamed ahaa iyo rasuulkaagii korkiisa ka yeel alfaatixi lima ukhliqa furaayey kii la xidhay waxaa loo jeedaa inuu sabab u yahay oo khayraad badan ilaahay sababtiisa uu ku furaayo oo dad markaa waxa weye qalbiyadoodu xidhnaa ilaahay markaa sababtiisa oo hanuun markaa ku gelinayo oo qalbigiisa markaa baadidii ka furfurayo oo qalbiyadii xidhnaa uu markaysaga furayo hanuunka usii daynayo marka cidda hidaayada qalbiga gelinaysaa waa ilaahay nebiguna sala allahu alay waslam wuxuu yahay sabab yamxu llahu biya alkufra waatuu nebigu yihi sala allahu alay wasalam ilaahay aniga sababtayda ayuu gaalnimada ku baabiinaya dee sababta nebi maxamedna sala allahu alay waslam ilahay dadka waa ku hanuuninaya oo hidaayadii dalaalada iyo bayaanku dee isagaa markaa xaggiisa ayay ka imanaysaa nebiga sala allahu alay wasalam marka aharkaa cali waa dheeraa waa sheikhu waa soo ikhtisaariyey oo in buu xadfay laakiin waa ka dheeraa intaas wa can caliyin waxaa kaloo cali laga soo naqliyey annahu kaana yaquulu inuu ahaa mid yidhaahdaa salawaatu allahi albari araxiimi salliyada ilaahay albari ilaaha samafala salliyadiisu alraxiimi ee naxariista badan salliyadiisu waalmalaa'ikati almuqarabiina iyo malaa'igta xagga ilaahay loo dhoweeyey salliyadoodu iyo waannabiyiina waasidiiqiina washuhadaa'i waasaalixiin nebiyada iyo sidiiqiinta iyo shuhadada iyo saalixiinta intaaba salligoodu wamaa sabaxa laka min shayin iyo wax kastoo kuu tasbiixsadoo shay ah salliyadoodu yaa rabba alcaalamiin caalamiinta rabbigoodow calaa muxamed ibni cabdillaah moxamedoo ina cabdilaahiya korkiisa ha ahaato khaatami annebiyiin nebiyada kii lagu khatimay korkiisa ha ahaato salliyadaasi wa imaami almuttaqiin iyo kuwa ilaahay ka baqanaya imaamkoodii ahaaday alxadiia ay akmil alxadiisa xadiiska dhamaystir وعn cabdاللh بن mascuudi أنhu kana yqul waxaa laga soo nqliyey cabdالlahi بn mascuud inuu odhan jiray allahuma اjcal salawaatika ilah waxaad ka yeeshaa salaadahaaga wa barakaatika iyo barakooyinkaaga wa raxmataka iyo naxariistaada calaa muxammadin cabdika warasuulik nebi moxamed sala allahu alay slm korkiisa ka yeel addoonkaagii iyo rasuulkaagii korkiisa ka yeel imaami alkhayri kii khayrka hoggaamiyaha ku ahaa korkiisa ka yeel wa rasuuli araxmati rasuulkii naxariista naxariis daraaddeed loo soo diray korkiisa ka yeel alxadiisa xadiiska dhammaystir wa can alxasan albasriyi annahu kaana yaquulu xasan albasrina waxaa laga soo naqliyey inuu odhan jiray taabicigaasi man araada an yashraba bilka'si alarwa man araada ku kastoo doona an yashraba inuu ku cabo bilka'si koobkii alarwa cokanaysiinta badnaa ee oonka tiraayey ee baabi'inayey min xawdi almustafaa nebi moxamed sala allahu alay wasalam darkiisa inuu ka cabbo oo koobkaa kaga cabbo kii doonaya falyaqul ha yidhaahdo اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه اللهم إله يوم صل على محمد كصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله قرابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إله كصلي وأصحابه أصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إله كصلي وأزواجه يعني أوريه النبي صلى الله عليه وسلم يدمرك النبي صلى الله عليه وسلم إله كصلي وأwlاadihi ubadkii nabigana slى الlه عlيه وsلم ilah ku sali wa duriyatihi tafiirtii nabigana slى الlه عlيه وsلم ilah ku sali wa ahli beytih beytkiisa cidda u ehelkaa bimacnaa qaraabadiisa ah ilah ku sali wa ashaarih nebiga salى الlahu عalيه waslم xididadiisiina markaa ku sali dadkii la xididka ahaa ama isaga la xididka ahaa wa ansaarih nebiga gargaarayaashiisiina ilahay ku sali salى الlahu عalيه waslم wa ashyaacih ciddii nebiga salى الlahu عalيه waslم raacaysayna ilahu ku sali wa muxibii ciddii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam jeclaydna ilaahu ku salli marka taasna waa asalkaas asalkaana wuxuu ka soo aroriyey sheikhu xasan albasri wuxuu sheikhu yidhi asheikhu alalbaniye markuu intaas soo naqliyey fahada ma uhiruhu yacni kani waan kan soo naqlinayo min ashifaa shifaagaan ka soo naqlinayo mima yatacallaqu bihay'ati asalaati calayhi can alsaxaabati waman bacdahum oo mima yatacalaqu ka mida waxaa ku tacalluqaya bihay'ati salaati qaabka salliga calayhi nebiga sala allahu alay slm lagu sallinayo can asaxaabati saxaabada uu ka soo naqliyey iyo waman bacdahum ciddii ka dambaysayba wadakara fiihi waana sheegay hayra dalika inta aynu soo naqlinay inaan ahayna waa sheegay nacam warada fi xadiisi ibni mascuud anahu kana yaqulu fi salaatihi cala nabiy sala allah alay slm allahuma ajcal fadaa'ila salawaatika waraxmatika wabarakaatika cala sayidi almursaliin hadda wuxuu u kale macna alistidraak oo kale u jeeda qaarkoodna way isticmaalaan culammadu ereyga nacam inay macna alistidraak oo kale u isticmaalaan laakiin culammada luqada wax sheegay in istidraak loo isticmaalo bimacnaa laakin oo kale loo isticmaalo ama macna alistidraak loo isticmaalo ma arag laakiin isticmaalkoodu shay hadday sheegaan ama nafiyaan oo dabeedna wax ka midi markaa shaygii jiro iyagoo caddaynaayo tan noocaas ay ka jawaabaya nacam intay yidhaahdaan dabeedna markaa waxa way sheegaan masalada waana ka jawaabaan ama arrin bay waxay u sheegayaan si caam ah dabeedna markaas mas'alo gaaro oo arrinkaa ku tacalluqa ayaa ishkaal ku samaynaysaa tii baa lasoo aroorinaya tii jawaabta laga jawaabayo nacam waa u horraysiyaa wuxuu sheekhu yidhi nacam warada fi xadiisi ibni mascuud waa jirtaa inuu kusoo aroray xadiiskii ibni mascuud annahu kana yaquulu fii salaatih inuu ku odhan jiray salligiisa cala nabiy sala allah alay slm ku sallinayo allahuma ajcal fadaa'ila salawaatika waraxmatika wabarakaatika cala sayidi almursaliin oo lafdiga sayidisa uu ku dari jiray ilaahu ka yeel salliyadaada kuwa fadliga badan iyo waraxmatika naxariistaada wabarakaatika iyo barakooyinkaaga cala sayidi almursaliin alxadiida xadiiska dhammaystir akhrajahu ibnu ماجه ibnu ماجه baa soo wariyey walaakin isnaaduhu daciif ha yeeshee xadiidku ma asixin ee waa daciif marka mar hadduu daciif yahay masaladii uu sheikhu sheegay ma burinaayo oo kama hor imanayo wa xadiidu caliyin almushaaru ilayhi awala akhrajahu aطabaraniy biisnaadin laysa bihi ba'sun halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an